رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii dadaalkii mujaahadada can anas radia allaahu canhu waanas ibni maalige qaale wuxuu yidhi haaba cammi adeerkay ayaa wuxuu ka maqnaaday waa anas binnadare can qitaali baderin dagaalkii beder anas ibni maalik ayaa wuxuu yidhi adeerkay anas binu nadr ayaa wuxuu ka maqnaaday dagaalkii beder fa qaala markaasuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow qibtu waxaan ka maqnaaday can awali qitaalin dagaalkii ugu horreeyey oo qaatalta aad la dagaalamtay almushrikiina mushrikiinta dagaalkii ugu horreeyood gaalo la gashay ayaan ka maqnaa buu yidhi ee lainillaahu la'inillaah haddii aniga ilaahay ashhadanii goobjoog iga dhigi lahaa hadduu ilaahay ixaadirin lahaa qitaala almushrikiina mushrikiinta dagaalkooda layuriyanna allaahu ilaahay wuxuu tusin lahaa yuriyanna allaahu ilaahay wuxuu dadka tusin lahaa ma asnacu waxaan sameeyo wacdaraha aan goobtaa iyo dagaalkaa ka dhigo allaylehe waa la arki lahaa laakiin waan ka maqnaa falammaa markii kaana ay ahaatay oo la gaaray yowmu uxudin maalintii uxud inkashafa almuslimuuna muslimiintiina ay faydmeen inkashafa ay furmeenoo laga guulaystay macnahoo laga itaal roonaaday muslimiinta fa qaala adeerkay wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow actadiru waxaan kaaga cudur daaranayaa ilayka xaggaaga mimaa sanaca waxa ay samaynahayaan haaulaa'i kuwan yacni asxaabuhu asxaabtiisu ula jeeda cararka ay cararayaan orodka ay kala ordeen ilaahayow waan kaaga cudur daaranayaa wa abara'u waxaan kaaga beri noqonayaa buu yidhi ilayka xaggaaga mimaa sanaca wixii ay sameeyeen haaulaa'i kuwan yacnii almushrikiina mushrikiintuu ula jeedaay mushrikiinta waxaan dhibaatada ah ee dagaalka ah ay ku hayaan muslimiintana beri baan ka ahay dumma intaa ka bacdi taqadama wuu hormaray faistaqbalahu waxaa qaabilay oo ka hor yimid sacad ibnu mucaad intaa markuu yidhi intuu sayftiisii qaatay buu dagaalka horay u galay oo ma cararin asaga ilan waa tuu ballan qaaday haddii kii hore joogi lahaa inuu wacdara dhigi lahaa tan buu rabaa inuu ka dhigo fuma taqaddama waa hor galayo dagaalkiibuu u hormaray fastaqbalahu waxaa qaabilay oo ka hor yimid sacad ibnu mucaad faqaala wuxuu yidhi yaa sacad ibnu mucaad sacad ibnu mucaadow aljannatu jannadu wa rabbi alkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartaye innii anigu ajidu waan helayaa riixaha ugugeeda jannada carafteeda waxaan ka helayaa min duuni uxudin buurta uxud sokadeeda buurtan aan ku ag dagaalamayne uxud ah intaan la gaarin ee jannada iiga soo carfaysaa qaala sacad wuxuu yidhi fama stadactu ma awoodi kari yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa sanaca wuxuu sameeyey fama stadactu yaa rasuul allah rasuulkii allow maa sanaca wixiisa u sameeyey anas ibnu nadar wax la awoodi kara ma aha ma kari kara buu yidhi ninkaa wixii markaa uu sameeyey qaala anas wuxuu yidhi fawajadnaa waan helnay bihi adeer dushiisa bidcan wa hamaaniina darbatan dhowr iyo siddeetan dhufasho oo bisayfi sayf lagu dhuftay aw tacnatan ama duritaan biruuxin waran lagu duray aw ramyatan aw ramyatan ama tuurid lagu soo tuuray bisahmin gamuun intaasoo dhaawaca oo dhowr yidhi kunnaa waxaan ahayn naraa kuwa arkaa aw nadunnu ama u maleeya anna haadihi alaayata aayaddaa nasalad inay ku soo degtay fiihi asagii wa fii ashbaahihi dadka la midka ahaa aayaddan inay adeer ku soo degtay iyo dadka la mid ah ayaannu arkaynay aayadduna waxay tahay min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mid ah rijaalu rag sadaquu run sheegay maa caahadullaha calayhi waxay ilaahay kula ballameen subxaana wa tacaala rag baa ballantii alla ka qaaday ka dhabeeyey oo ku run sheegay kana soo baxay ilaa aakhirihaa ilaa aayadda aakhirkeeda laga gaaro maa caahadu allaha calayhi fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabadiila mana aysan beddelin beddelitaan muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi layuriyanna allaahu ruuya bidammi ilyaa ya oo la godaa la aqriyaa wa kasri raa ra'dana la hoos dhigo ay layudhiranna allah ilaahay wuu u muujin lahaa daalika arrintaa linnaasi dadka loola jeeda wa ruwiya bifatxihima waa la korkordhigi karaa layaranna haddii la layidhaahdana waa la aqrin karaa wa macnaahu daahir macnaheeduna waa daahir iyo muujin wallaahu aclam ilaahay ayaa xaqiiqda yaqaana can abi mascuud cuqbat bni camr alansaari albadari reer beder ahaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa nasalad markii ay soo degtay aayatu sadaqati aayadda sadaqada ka hadlaysa markay soo degtay kunnaa waxaannu ahayn nuxaamilu kuwa ku xambaara calaa duhuurinaa dhabaradeena waan soo xamaalaynay macnaha waxaan rabnay inaan intaan suuqa tagno xamaali noqono bur iyo bariis iyo daqiiq aan dadka u qaadno dhabarkeenna aan ku xambaarno wixii ka soo baxana aan markaas sadaqaysano macnuhu waa sida kunnaa nuxaamilu kuwa ku xambaara ayaan ahayn oo ku soo xamaala calaa duhuurina dhabaradeennaan ku soo xamaalaynay fa jaa'a rajulun nin baa yimid nin baa yimid oo intuu wax soo shaqaystay la yimid fatasadaqa wuxuu sadaqaystay bishayin kaiir shay fara badan shay kaiir ah oo fara badan ayuu markaa sadaqaystay ninbaa markaa yimid mar allaale markuu yimid ayuu shay tiro badan oo aad u badan buu sadaqaystay shay fara badan ayuu ninkaasi sadaqaystay shay fara badan ayuu markaa sadaqaystay wax badan ayuu keenay cabdiraxmaan ibni caf buu ahaabaa qole yidhaahdaan qaaluu waxay yidhaahdeen waa nimankii munaafiqiinta ahaaye muraa'in istustuslowgan daya muraa midkan istustuslowga ah ee dadka istustusahayee hantida badan inuu leeyahay dadka u muujinaya wax badanna bixinaya eega ee fiiriya saasay yidhaahdeen muraa'in wa jaa'a rajulun nin kale ayaa yimid wa jaa'a rajulun aakhar nin kale ayaa yimid rajulun aakharu fatasadaqa wuxuu sadaqaystay bisaacin koombo saac koombo timir ah koombo yari ayuu sadaqaystay ilaan wax kale maba haysanba fa qaaluu waxay dhaheen ina allaaha ilaahay lahaniyun wuu ka kaaftoomaa oo waa ka deeqtoomaa can saaci haadaa kan suuskiisa muu iska haysta doqonkan muu cuna bay dhaheen koombabayr wax la keena miya kii wax badan bixiyeyna mura' bay yidhaahdeen kii wax yidha tabartiisa bixiyeyna waxay dhaheen kan muu iska haysto ilaah wuu ka kaaftoomaaye fanasalad waxaa soo degtay alladiina kuwa yalmisuuna durhaya ceebaynahaya almutawiciina dadka mutatawiciintee min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah dadka wax baxsanayee mu'miniinta markaa ka mid ah dadka durahaya ee bixinaya waxay bixiyeen fi sadaqaati sadaqooyinka ku durayee ku ceebaynaya iyo waaladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum tabartooda maahane awoodooda maahe aan wax kala helaynin oo jeesjeesaaya ilaahay baa ku jeesjeesi doona subxaana wa tacaala ninkaasi koombada timirtaa bixiyey waa kii aan soo marnay abaa khayfama markaan maraynay xadiiskii dheeraa ee kacab ou kaga haray dagaalkii beder waa kii munaafiqiintu ceebeeyeen muttafaqun calayh haadaa lafdu waayo waa nuxamilu bidammi nnuun nuunta haddii la godo wabilxaa'i ilmuhmalah xa la dhibcabtirayna la akhriyo ee yaxmilu wuxuu ku soo qaadahayay axadunaa midkeen calaa dahrihi dhabarkiisa bilujrati ujro sababteeda ujraa la siinayaa iyo mushqaayad iyo wuxuu ku soo xamaalay kadibna duudku intuu ku xamaalo yuu dadku wax u qaadayaa markaasaa hanti lasoo siinaya wayatasadaqu bihaa kadibna wuu sadaqaysan can saciid bin cabdilcasiis can rabiicati bni yasiid can abi idriisin alkhawlaani can abi dar jundub ibni junaada abi dar baa saxaabiha inta kale waa taabiciyiino ninka lagu magacaabo abi dar jundub bin junaada can ilnabiyi waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam fii maa yarwi kii uu ka wariyey can illaahi tabaaraka wa tacaalaa ilaahay xaggiisa khayrkiisa batay oo sarreeye wixii ilaahay uu nebigu ka wariyey saan soo tilmaanay xadiisku hadduu sidaa noqdo waa xadiisu ulqudsi qaalo annahu ilaahay qaala inuu yidhi yaa cibaadii addoommadaydiiyey innii anigu xaramtu dulma dulmiga ayaan ka xaaraantinimeeyey calaa nafsii nafsadayda dusheeda wajacaltuhu dulmigii waxaan ka yeelay baynakum dhexdiina muxaraman mid xaaraam ka ahe falaa tadaalamuu ha isdulminina ha isdulminina addoommadaydiiya yaa cibaadii addoommadaydiiya kullukum dhammaantiin daalum kuwa dhunsan baa tihiin ilaa man hadaytuhu kii aan aniga hanuuniyey maahani fastahduunii hanuun i weydiista oo hanuunka iga dalbaba ahdikum aan idin hanuuniye yaa cibaadii addoommadaydiyay kullukum dhammaantiin jaa'icun kuwa baahan baa tihiin ilaa man adcamtuhu ku aan aniga quudiyey maahane fastadcimuunii iquud weydiista udcimkum aan idin quudiye war aan idin quudiye wax isiiye rabboo waxna sii idhaha fastadcimuunii udcimkum aan idin quudiye yaa cibaadii addoommadaydiiyay kullukum dhammaantiin caarin kuwa cararan baa tihiin kuwa dharla oo qaawan ilaa man mid mooyaane ka sawtahu aan marasheeye midaan aniga dharka siiyoon u xiray meehe ee fastaksuunii i weydiista aksukum aan idin marasheeye war marasho i weydiista aan dhar idin siiye yaa cibaadii addoommadaydiyey inakum adinku tukhti'uuna waad gafaysaan bileyli waannahaari habeen iyo maalin habeen iyo maalin qaad baad ku jirta wa ana aniguna akfiru dunuuba dembiyaalkan saamaxa oon dhaafaa jamiican si uu dhan yahay dembi dhammaantii ayaan dhaafaaye faistakfiruunii dembi dhaaf i weydiista akfir lakum aan idin dhaafe waraani dembi dhaafka iga dalba oo dembi dhaaf i weydiista aan idiin dhaafe yaa cibaadii addoommadaydiiyey innakum adinku lan tabluquu ma gaari kartaan durri dhibkayga oo fataduruunii aad markaa i dhibtaan haddaad isku daydaan inaad ani i dhibtaan oo dhib i gaarsiiseen ma i gaarsiin kartaan macnaha lan tabluquu durri oo fataduruunii aada markaa igu dhibtaan walan tabluguu la gaari kartaan nafcii ani waxqabadkaygii waxtarkayga oo fatanfacuunii aada markaa i anfacdaan waxna ma igu dhibi kartaan waxna ma igu anfici kartaan yaa cibaadii addoommadaydii low haddii anna awwalakum kiina hore wa aakhirakum kiina dambe wa insakum insigiina iyo wa jinnakum jinnigiina kaanuu haddaad ahaataanood yeelataan calaa atqa qalbi rajulin waaxidin minkum halka nin ee adinka idinka mid ah ee ugu taqwo badan qalbigiisa ninkiina idinkugu cabsi badan calaa atqa qalbi rajulin nin qalbigiisa kan u taqwo badan waaxidin ee keliyo minkum adinka idinka mid ah dhammaan haddaad yeelataan nebi maxamed baa lagu fasiraa sal alla calayh wasalam nebi muxamed qalbigiisa oo kale taqwadii alla ka cabsiga ka buuxaa dhammaan haddii aad saasoo kale noqotaan oo aad yeelataan ma saada kuma kordhinaysa daalika arrintaa fii mulkii mulkigayga shay-an waxba mulkigayga wax ku kordhaaya dadkii baa taqwadoodii badatay alla ka cabsigoodii batay mulkibaa alla u siyaaday ha isdhihina wax ii siyaadaya oo intaan haysta iga badanaya ma jirteen waxba igama nusqaansaneen fii mulkii shay-an yaa cibaadii addoommadaydiyay low haddii anna awalakum kiina ugu horeeya wa aakhirakum kiina ugu dambeeya iyo wa insakum insigiina iyo wa jinnakum jinnigiina kaanuu haddaad ahaataan ood yeelataan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum rajulka adinka idinka mid ah qalbigiisa kan ugu faajirnimo badan gaalka ugu gaalsan faajirka faajirnimada dhaafay qalbigiisa oo kale haddaad yeelataan dhammaantiin shaytaanka lagu fasiraaye shaydaan qalbigiisaoo kale haddaad yeelataan shaytaan haddaad noqotaanoo qalbi shaydaan aad yeelataan dhammaantiin maa naqasa daalika arrintaa ka nusqaamin maysa min mulkii mulkigayga shay-an waxba haddaad mudaaharaadaan oo dahdaan kuma rabno ku caabudi mayno rab wax iga siyaadaaya wax iga nusqaamayaa male haddaad istuugtaan oo taqwo badan la timaadaan wax ii kordhaaya malaha saa darteed xumaanta aad gashaanna idinkay idin dhibaysaa wanaagga aad samaysaanna idinkay idin anfacaysaa in axsantum axsantum lianfusikum haddaad wanaag fashaan naftiinaad u samayseen maa naqasa dalika min mulki shay-an yaa cibaadii addoommadaydii yaylow haddii anna awwalakum kiina ugu horeeyo iyo wa aakhirakum kan idinkugu dambeeya wa insakum wa jinnakum qaamuu haddaad istaagtaan fii saciidin waaxidin hal barxad oo kale oo keliya bannaan keliya haddaad soo wada istaagtaan fii saciidin waaxidin saciid waaxid ah haddaad markaas soo istaagtaan waa hal dhul keliya iyo maqaam keliya dhammaan aada isugu timaadaan oo fasa'aluunii aad i weydiisataan qof kasta intuu afka furto wax allaala wuxuu rabo uu i weydiisto oo fa actaytu aan siiyo kulla insaanin insaan walba waa qof walbee mas'alatahu wuxuu i weydiistay su-aashiisa iyo su-aalashadiisa aan siiyo maa naqasa daalika ka nusqaamin maysa arrintaa mimaa cindii waxa agtayda ahaaday ilaa kamaa yanqusul mikhyatu cirbadda waxay ka nusqaamisa oo kale maahane idaa udkhila albaxra badda marka la geliyo cirbid baa la rabaa in badda biyo looga soo daro cirbidiibaa in badda la geliya biyo lagu soo qaaday waxay cirbid badda ka nusqaamisaa iga nusqaamaya buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa dhammaantii intii hore loo khalqay inta gadaal laga qalqay insigiinii jinnigiina nin kasta intuu afka furtay buu rabbi weydiistay subxaana wa tacaala rabbina qof walbuu mas'aladiisii wuxuu weydiistay uu siiyey ka nusqaami maayo ilaahay agtiisa waxa ahaaday ilaa cirbad waxay badda ka nusqaamiso marka la geliyo maahane ilaa kamaa iga nusqaami maaya ilaa kamaa yanqusu waxay ka nusqaamiso almikhyatu wa cirbadda idaa udkhila albaxr badda marka la geliyo wixii ka nusqaamaa iga nusqaamaya yaa cibaadii addoommadaydii inamaa hiya taasi acmaalukum acmaashiinii waaye uxsiihaa waa laydiin koobayaa lakum adinka waa laydiin xisaabi oo waa laydiin koobayaa oo waa laydiin tirinayaa waa laydiin xafidayaa uma kabacdi uwafiikum waxaa laydiin oofinhayaa iyaahaa ayada taasaa laydiin oofinayaa taasaa laydinka abaalmarinayaa ee faman wajada qofkii hela khayran wanaag wanaag baad heshay camal fiican baad samaysay alla ku waafajiye towfiiqdii baad heshay wanaag jannaad heshay faman wajada khayran falyaxmid illaah ilahay ha ku mahdiyo alxamdu lilaah dheh waman wajada qofkii hela hayra daalika kaa waxaan ahayn khayr waxaan ahayn waa share falaa yaluumanna yuusan dagaalin yuusan eedaynin yuusan qabsanin ilaa nafsahu nafsadiisa maahane war haddaad shar ku dhacdo ood xumaan samaysato ood rabbi inkirto oo diintii dhinac marto yaa dagaalaysa waxbaa lagu caddeeyay saas haddaad cadaab ku gasho falaa taluumuunii buu yidhi shaytaan waluumuu anfusakum markuu ilaa nooga hadlaayay war ha i dagaalinee naftiinna dagaala hay eedayninee naftiinna eedeeya hay qabsaninee naftiinna qabsada idan waman wajada hayra daalika tii hore khayr baa la yidhi ta dambana hayra daalika waa meeshii shar laga dhihi lahaa sharta iska dhaafa sheegitaankeedaa xun shar samaynteeda iska daah afka laga dhaho shan ayaa laga gaabsaday oo la yidhi waman wajada hayra daalika taa waxaan ahayn qofkii hela falaa yalumanna yuusan dagaalin ilaa nafsahu nafsadiisa maahane qaala saciid wuxuu yidhi kaana abuu idriis abu idriis alkhawlaani wuxuu ahaa idaa xadaa markuu sheekaynayo bi hada alxadiidi xadiidkan markuu akhrinahayo jafaa calaa rukbatayhi jilbihiisuu ku fadhiisan jiray inaan jilbaha ku fadhiisanaa fiicneed caaw jilbaha ayuu ku fadhiisan jiray baa la yidhi sababta maxay tahay tacdiimin xadiiska meel weyn buu ka joogay xadiiska way qadarin jireen mar allaale marka qada fiicanna loo soo dhigan jilba jabsanaayo si fiican u fadhiisana maaha ninkani markuu xadiidkan sheegaayo wuu jilba jabsan jiray jafaa wuxuu ku fariisan jiray calaa rugbatayhi rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey wa rawaynaa waxaanu ka warinay can alimaam axmed ibn xambal raximahu allah qaala inuu yidhi laysa liahli shaam reer shaam ma jirin xadiid ashrafa ay kaga sharfid badnaayeen min hada alxadiidi xadiidkan ee kan ah jacaylkay u qabaan dhadhanka macaanka macnaha wanaagga rajada khayrka dembidhaafka nimcada ficnaanta barakada waxaa ku jira dhammaan markay fadiyeen oy arkeen reer shaam ma jirin xadiid ay kaga sharfid badnaayeen oo ay kaga wanaajin badnaayeen xadiidkan ee kan ah waayo xadiidku waa xadiid cadiim ah waan u jeedaa dulmiya ilaahay naftiisa ka xaaraantinimeeyey cid rabbi wax ka xaaraantinimayn kartaa iyo ma jirto haddana dulmibuu naftiisa ka xaaraantinimeeyey annagana ma dulminayo subxaana wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid waad u jeedaa dhexdeenna xaaraan buu ka dhigay midkeen inuu kan kala dulmiyo yaanan isdulminin yaanan iscaynin yaanan isxaqirin yaanan isliidin yaanan wax iska sheegin dhexdeena xaaraan buu ilaahay ka dhigay dhammaan inaan dhunsannahay buu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala war hadduusan ilaahayna hanuunin lahayn yaa hanuuni lahaa haddaadan khayrkan ilaahay ku keeni lahayn yaa ku keeni lahaa meeqa fisci qumaan ku dhex jirta meeqaa ilaah subxaana wa tacaala diintiisii inkirsan oo diidan waa tawfiiq ilaahay ma aha raganimadaada naaganimadaada shadaaradaada qabiilkaaga dhammaantiin waad dhunsantiin ilaa kaan hanuuniyey maahane hanuun i weydiista aan idin hanuuniye muxuu kaloo yidhi ilaahay dhammaan inaan baahan nahay yaa dhargsan walaalaya yaa dhargay maalin walba waa cabanaynaa maalin walba waxbaan tabanaynaa maalin walba waa qaylinaynaa alxamdu mana laga hayaba saa darteed buu ilaah yidhi waad baahan tihiin kaan quudiyey maahane aniga quudka i aan idin quudiye waxaan u cararayno oon salaad uga tegayna inaan quud helno waxaan badda usoo dhex marayna inaan quud helno waxaan wax kasta u samaynaynaa sidaa ani i weydiista anaa idin quudin buu ilaah leeyahay dhammaantiin waad dharla'dihin buu yidhi war walaa ceebaysan yahay qof dhar ku dadani ma laha ilaa kii ilaahay dharsiiye maahane rabbi weydiista waan gafaynaa habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saac iyo tallaabo kastoon qaadna waa dembi allah laakiinse dembiga dhaafa dembi dhaaf iyo weydiista aan idin dhaafin ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaafka iyo weydiistuu leeyahay waan idin dhaafaa waan idin cafina dhibkayga ma gaari kartaan oo may dhibi kartaan nafcigayga ma gaari kartaan oo may anfici kartaan haddaan damacna inaan ilaahay wax tarna maxaanu tari karnaa haddaan damacna inaan dhibnose maxaanu ka qaadi karnaa adaa isdulaynaye macaasi isku dulaynaya ma ahee wax kaloo samayn kartaa ma jirto kiina hore kiina dambe insigiina jinnigiina taqwada ninka idinkugu weyn qalbigiisa yeesha waxba ilaah uma kordhaayo nebi maxamed bay ku fasireen qaarkood oy leeyihiin dhammaan haddaad sida nebi maxamed oo kale noqotaan wallaahi ilaah cirbad caaladeeda u siyaadaysa ma jirto idinkay idin anfacaysaa wanaagga waxaan aad qabanaysaan wax idinka idinsoo noqonaya waa faajir haddaad noqotaan haddana kan idinkugu faajirsan ibliis bay ku fasiraane dhammaanteen haddaan rabbi diidno maanta oo intaan bannaanka soo baxno mudaaharaad samayno oon dhaana ku dooni mayno ku rabni kuma rabno ma aha madaxda adduunka oo kale sumcaddoodaa hoos u dhacda waxyaabo fara badan baa yimaada xabadii waxbay isticmaalayaan xuquuq insaankaa qabsada laa ilaahay subxaana watacaala tacaala saa yeeshaanna wax iga nusqaamaya mala buu dhahay ilaahay subxaana wa maa naqasa dalika min mulkii shay-an kiina hore kiina dambe insigiina jinnigiina barxad weli isagu imaada afka furta qof kasta wuxuu rab ha sheegto hadduu alla siiyo kama nusqaamto waxa agtiisa yaala cirbad badda la geliyey waxay soo nusqaamisa maahan allaahu akbar cirbad baa badda la geliyo biyaal raba in lagu soo qaado maxay soo qaatay maxayse badda ka nusqaamisay maxayse u aragtay maxase ka yaraaday waa ma jirto saasay markaa la mid tahay waxaan aad qabanaysaan waa camaladiina saaka kasoo bilow ilaa hadda waxaan qabanaya waa camalkeena taasaa meelna loo dhigaya ayadaa nala oofina nalaku abaalmarin faman wajada khayran falyaxmid illaah qofkii khayr helo alxamdu lilah saas wax saaka jamaaca maku tukani duhurkiina maku tukani casirka xaggee ku tukanay gadaal mise safka hore yaa tasbiixsaday saakay ama sadaqa la baxay yaa ilaahay xusay ama qur'aan akhriyey ma nagu jiraan alxamdu lilaahi dhaha rabbi towfiiq idin waafaji wa subxaana wa tacaala waman wajada hayra daalika qofkii saacaan ahayn macaasi buu galay gabar buu dhunkaday xumaan buu sameeyey salaaddii buu ka sagsaagay hurdaa la tagtay salaaddii subax duurna dukaan buu gadahayay casrna gaari buu saarnaa maqhribna filim buu fiirsanaya ninkii saa ahna hee falaa yaluumanna yuusan dagaalin yuusan eedaynin ilaa nafsahu nafsadiisa maahan baab lxafi cala ziyaada min alkhayr min fi awaakhir alcumr wabillahi towfiiq wallahu aclam